بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بلوغ المرام ayaan maraynaa weli khaasatan kitaabkii buyuucaannu ku jirnay iyo baababkii markaa looga hadlahayey waxyaabaha beeraha iyo wixii markaa ka bannaan iyo waxaan ka bannaanayn sarifka iyo ribadii waxyaabaha la midka ah baabu alrukhsati rukhsa ayuu baab u yahay filcaraaya caraayaha caraayada iibinteeda in la rukhseeyey iyo wabayci bayci alqusuuli beeca geedaha salkooda iyo waimaari wa bayci imaari midhaha saddex arrin baa looga hadli doonaa qaybta koobaadna waa wax caraaya lagu magacaabo midda labaadna waa geedaha oo markaa la iibiyo midda kalena waa fimaarta geedaha saaran in markaa la gado geedaha macnaha caraayada iibinteeda waxaa loola jeedaa waa geedo laysmaaliyo oo sida xoolaha maniixa markaa loo yidhaahdo ri laysmaaliyo iyo ay dadka xoololeyda markaa isticmaalaan ri ama hal ama lo irmaan baa u joogtaa qolo ama ahlubayd baa jira xawaaj ahoo dhibaataysan ridii baa marka la siinayaa waxaana loo siinayaa in caanaheeda ay cabaan ay ku caddaystaan laakiin rida laf ahaanteeda markaa way soo celinayaan sidoo kale geedahana waa geeda laysmaaliyo caraayaa la yidhaahdaa matalan qof baa timiri u baxday mar allaala markay timirtii u baxday ayaa waxaa jira famil faqiir ah oo ayagu aan waxba haysanin weliba cadab go'an ayaa la ruqseeyey way noo imaan doontaa dadkii dhibaataysnaabaa waxaa loo fasaxayaa intaa in la maaliyo geedaha ay timirtaa markaa ka cuni karaan ayaga marka waxaa loo ogol yahay inay iska iibin karaan bacdamaa waxaan aysan sugi karin bislaashihiisa timir diyaar ahna ay u baahan yihiin cadad go'an oo xadiis sheegi doono ayaa markaa loo ogol yahay taasaa marka caraaya la yidhaahdaa geedaha salkooda in la iibiyey imaarta intaasaa looga hadli doonaa can zayd ibnu haabitin radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam rakhasa wuxuu rukhseeyey uu banneeyey fi lcaraa'i caraayaha ayuu markaa banneeyey iibintooda an tubaaca in lagu iibiyo bikarsihaa qiyaasteeda oo kaylan markaa ah timir kaylaysan in markaa lagu iibiyo muttafaqun calayhi walimuslimin muslim waxaa u sugnaa rakhasa fi lcariya cariyada buu rasuulku ruqseeyey ya'huduhaa ahlu beytin ya'khuduhaa ahlu beytin oo ay qoys ay qaadanayaan ahlu beyt ayaa markaa qaadanaya biqarsihaa qiyaasteeda oo tamran timir ah ya'kuluunahaa rutaban kuwanna waxay ku cunayaan ayadoo markaa rutab ah dadkan timirta bannaanka u taalee horay u haystay way dhici kartaa mid rutab ahoo geedka saaran inay u baahan yihiin kuwaanse la caariyeeyey ee geedaha la maaliyey ayagu inaynan sugi karin laakiin ay u baahanyihin timir bisilo dhulka taala inay markaa cunaan qole noocaasa inay saa markaa uga gataan kuwanna timirtii ay u cunaan kuwanna rutab ahaan markaa ay u cunaan taasuu rasuulku markaa banneeyey filcariyati ayuu banneeyey waa cariyada iibinteeda in markaa la iibeeyo ya'khudaha ay qaadanayaan ahlu baytin ahlu bayt baa qaadanaya waa qoys bikharsiha qiyaasteeda ayay ku qaadanayaan tamran oo timir ah ya'kuloonahaa rutban ayadoo rutab ah oo markaa aan bislaanin weli rutab ahoo markaa qoyanna ay markaa ku cunaan wa can abi hurayra radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rakhasa wuxuu u ruqseeyey ee uu banneeyey fii bayci eh, caraaya carayaha iibinteeda ayuu banneeyey nebiga biqarsiha qiyaasteeda wuxuuna ku banneeyey dhammaan ma ahee fii maa duuna hamsati awsaqin shan wasqi wixii ka yar ow amase fii khamsati awsaq ama awsuqin ama shan wasqiyadood ama wax ka yar ama ilaa shan intay u badan tahay muttafaqun calayh ruksasideedana waxay timaadaa mar allaala marka shay la mamnuuco waayo waxaan soo tilmaannay timir timir iyo geed saari wax dhulka yaala in markaa laysku iibiyo laakiin middan waa istihnaho waa laga istihnoodayo caraayaha marka waa la baneeyey bannayn mutlaq ahoo iska furan ma ahee waa shan wasqi wixii markaa ka yar ama shan wasqiyadood intaba halkii wasqooraan u soo marnayo waa lixdan suus shan haddii lagu dhufto waa saddex boqol qofku hadduu intaa helaba wuxuu noqonayaa qof wax fiican markaa haystaa waana qadarka zakadu ay markaa ku go'do saan soo marnayba markaan baabu sakaad maraynay marka intaasaa markaa loogu talagalay caraayana taasaa markaa la yidhaahdaa intaasuuna rasuulku ogolaaday sala allahu calayh wasalam bacdamaa himaar himaar laysku iibiye la diidayna middaan markaa waa looga bixiyey wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaala intaas waxaan uga baxnay waa caraayadii waxaannu gelaynaa waa bayca timaartaa haddana midhaha iibintooda ayaan markaa gelaynaa oo midho midho lagu iibiyey waan soo marnay sida xukunkiisu markaa yahay laakiin middaan waa midhihii oo markaa wax kale lagu iibinayo oo qofku lacag uu ku iibsanayo beerta oo midhihii markaa saaran goormee la iibin karaa seena loo iibinayaa can ibni cumar radi allaahu canhumaa qaale wuxuu yidhi nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu diiday sala allahu calayh wasalam can bayci fimaari fimaarta iyo miraha iibintooda xataa yabduwa ilaa ay soo baxday soo muuqato salaaxuhaa salaaxoodii wanaagooda xilli waxaa jira himaartu markay gaaraan idan alla waa gooniye aafa aafe aan looga rajo qabin oo xilli waxaa jira inay dhimatay inuu bahal gale iyo loo rajaynaayo ama looga cabsanaayo iyo xilli mar allaala markay adkaatay gaarta salaaxeeda xilligaa la dhahayo idin ilaahay wax kaloo dhibaatoo ku dhacaya ma jiro ilaa salaaxa ay markaa gaarta nahal baayac iyo walmubtaac ka iibinaya iyo ka iibsanaya labada rasuulku waa diiday sal alla calah wasalam muttafaqun calayhi idan timaarta markay beerahu saaran yihiin xilliga qofka uu rabo inuu iibiyo ama uu iibsado waa markay salaaxoodu yimaadaan waa markay hagaagto waa markii sidii loogu talagalay iyo lugaheeday isku istaajiso xilligaa markaa waa la ogol yahay nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam can bayci himaari ayuu diiday xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa salaaxiisa uu soo muuqda nahal baa'ica iyo walmubtaaca labada waa ka mamnuuc kanna ma iibin karo kanna markaa ma iibsan karo silaaxana waa noo imaan doontaa wa fii riwaaya wa kaana wuxuu ahaa nebiga idaa su'ila haddii la weyddiiyo can salaaxihaa salaaxeeda maxaa loola jeedaa ilaa salaaxeeda ay gaarta sow lama dhihin maxaa laga wadaa qaala wuxuu odhanayay xataa tadhaba caahatuhu xataa tadhaba ilaa ay tagto ama ay dhaafto aafadeeda xilligay aafoo lahayd ama dhibka ku dhici lahaa waa inay ka gudubto ilan haddii wakhtigaas ay u nugushahay haddii biyo ku soo fatahaan haddii dugaa uu galo wax yaroo bahla isla markii ay wada dhimanayaan xilliga noocaas ah waa intaysan salaaxoobin laakiin salaaxeeda waxaa loola jeedaa waa markay dhaaftay ka gudubto xilligay aafoon lahayd macnaha oo aafaadka iyo dhibaatooyinka markaa ay markaa u dhiman lahayd marka salaaxa kaasaa loola jeedaa wa can anas ibni maalikin radi allaahu canhu anna annabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa rasuulku wuxuu diiday can bayci imaari imaarta iyo midhaha iibintooda xataa tuzhaa ilaa ay midabaysato tusig waxaa loola jeedaa waa ilaa midabkeedii ay ku baaqi noqon lahayd markay bislaato ay markaa hesho xilligaa markay gaartay tushawdo ilaa la gaaro ha iibinina qiila waxaa loo yidhi waxaa loo yidhi nebiga wamaa sahwuhaa maxaa loola jeedaa sahwyagowgeeda midab ilaa ay midabaysata maxaa laga wadaa qaala rasuulku wuxuu yidhi taxmaaru wa tasfaaru taxmaaru waa inay waxaa laga wadaa way gaduudanaysaa macnaha oo midhihii mar allaala markay bislaadaan inay guduud noqdaan loogu talagalayna guduudkoodii bay noqdeen ama saasay noqonaysaa amase waxay noqonaysaa tasfaaro way boorbooro noqonaysaa oo way jaaloobaysaa marka ay jaalowdo amase ay guduudato oo midabkii loogu talagalay nooc walba uu helo ilan waxaa jira dhir ayagu mar allaala markay baxaan fimaarta cagaar loogu talagalay waa inay doogaa helaan mid waxaa dhici karta guduud loogu talagalay waa inay guduudkii heshaa mid waxaa loogu talagalay inay jaallo ama saboorboor noqoto waa inay heer kaa gaarto ayaa markaa loola jeedaa muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaariyi ilin inay bislaatay oo in la cuno ay u diyaar tahay aafe iyo dhibaato kale aan looga baqaynin taasay markaa calaamad u tahay oo anas ibni maalig wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayh wasalam nahaa can bayci himaari himaarta iibinteeduu diiday xataa ilaa ay tusaha ay imtiqaana ubaxowdo amase ay midabaysato midabkii lagu yiqiinay ay markaa ku sugnaato qiila waxaa loo yidhi nebiga wamaa sahwuha maxaa loola jeedaa midabaygeeda inay ubaxowdo maxaa laga wadaa qaala wuxuu yidhi taxmaaru wa tasfaaru waxay noqonaysaa mid gaduudata ama mid boorboor iyo jaalowdoo jalla markaa noqota وcan anas bni maalikin radi اllah canhu ana الnabiya sala اllahu calayhi wasalam nahaa wuxuu reebay haddana can bayci اlcinabi canabka iibintiisa xataa intii yaswadu uu madoobaado ila madoobu ku daabaxaa marka uu bislaado wuxuu ku bislaadaa canabka waa madoobe ilaa uu sawaadkaa markaa noqdo wa can bayci alxabbi xubuubta iyo badarkii waxyaabaha lamidkaa in la iibiyana rasuulku waa diiday xataa intii ishtadda ay markaa ka adkaato ilaa ay ka adkaanaysay ka xoogaysato oo wax aafaa iyo wax dhibaataana aan looga cabsi qabaynin oo ay xooggeedii ku istaagto sabuulku uu noqdo mid ka kanaadoo xoogaystay intaa wixii ka dambeeyana diyaar uu yahay in markaa la gurto ama markaa la cuno ilaa xaaladdaa la gaaro yaan la iibin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam naha waa diiday rasuulka can bayci lcinabi canabka iibintiisa xataa yasawadda ilaa uu madoobaado ilaa madow buu ku bislaadaa wa can bayci alxabbina wuu diiday xubuubta iibinteeda xataa yashtadda ilaa uu adkaado ee uu noqdo geed xoogaysto markaa adkaaday rawaahu اlhamsa ila الnasaa'i wasaxabi bnu xibbaan iyo wاlxaakim xadiidku waa saxiixa waasay sheegeen intaasoo dhan waxaa la diidayaa muran iyo isqabqabsi wixii aad iga iibisay saanaa ku dhacay xaalkaasaa dhacay bahal baa galay suu suusaa cunay iyo wixii markaa lamid ah mar allaala marka himaartaa la iibinaayana waa inay markaa ka baxaan xilligii dhibaatooyinka markaa looga cabsanayay waa can jaabir ibni cabdillaah sababtu wuu noo sheegayaa xadiiskaanna oo wuxuu noo tilmaamayaa asbaabaha rasuulku u diidaya sala allahu calayh wasalam isqabqabsi badan ayaa dhacay saasay wax ku kala iibsan jireen rasuulka magaalada madiinuu soo galay ayagoo xaaladoodu ay sidaa tahay intaa wixii ka dambeeyaa maalin walba ishtaka u timaadaa maalin walba inta la kala iibiyo weliba laba sano oo soo socota yaan beerteedii midhaheeda kaa iibiyey markaasa hadhow la leeyahay aafaa ku dhacday dhibaataa ku dhacday kana lacagtii waa laga haayaa mashaakilaadkaas oo dhan baa jiray marka xadiidkaas soo socda sababta loo diiduu noo tilmaami doonaa wa can jaabir ibni cabdillaahi radi allaahu canhumaa qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam low bicta haddaad ka iibiso min akhiika walaalkaa amaran miro oo fa asaabatu ay asiibto jaayixatun aafe ay markaa ku dhacdo falaa yaxillu laka xalaal kuuma aha an ta'khuda minhu shay'an inaad shay ka qaado maxaad ku qaadanaysaa macnaha waxba maba siinine waxba lama wareegin haddaad ka iibisa low bicta haddaad gata buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam haddaad ka iibiso min akhiika walaalka amaran imaar aad ka iibisa miro geed saarnaa oo fa asaabathu jaa'ixa ay jaa'ixa asiibto ilan xilligii aafada low ka bixi lahaa ayuu weli ku jiraa mirihii falaa yaxillu laka kuuma bannaanoo xalaal kuuma aha an ta'khuda minhu shay'an inaad shay ka qaadato bima ta'khudu maala akhiika bihayri xaqin maxaad xaqla'aan u qaadanaysaa walaalkaa maalkiisa walaalkaa xoolihiisa maxaq daraad ku qaadanaysaa dima ta'qud maxaad uga qaadanaysaa oo maxaad ku qaadanaysaa maala akhiika bikayri xaqin xaq la'aan maxaad ugu qaadanaysaa isi dulmi ah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariye wafii riwaaya lahu anna اnabiya sala اllahu calayh wasalam rasuulku amara wuxuu amray biwadci alxawaaiji aafooyinka in la tuuro aafaadka in la dhigo macnaha wixii markaa saasoo kale u aafooba in wax ka soo qaad la'aan laga dhigo dhulka la dhigo oo qofkani aan waxba laga qaadin saa darteed buu rasuulku diiday sala allahu calayh wasalam intaanna waxaan oga baxnay himaarta iibinteeda geerii baan markaa u gelaynaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga man ibtaaca qofkii iibsada nakhlan timir bacda an tu'abbara markii la rimiyey kadib dadka timiraha isticmaala aad u yaqaano faxlin baa laysku sameeyaa mid lab ayaa inta la soo qaadaa mid dhadiga la saaraya saasaa markaa loo dabrinayaayo waxay noqonayaan kuwa markaa ibtaalo lagu sameeyey ama laysu rimiyey xaaladda noocaasa timirta noocaasoo kala fa fa amaratuhaa miraheeda qofkii geedkaa iibsada midhaha saaran see la yeelayaa lilbaa'ici baa iska leh qofka baa'ica ah baa'ica markaa iska leh alladii baacahaa iibiyey qofkii iska gaday ayaa midhaha la haraya ilaa an yashtarita inuu u shardiyo maahane almubtaacu midka mubtaacee markaa wax iibsanaya muttafaqun calayh shardiga hadduu jiro waa gooni ee uu yidhaahdo geedka iyo midhaha saaran baan kaa iibsanayaa anaana qaadanaya laakiin shardigaa hadduusan jirin ninkaadni geedkii timirtaa uu iibsado timaartii ka soo baxdee ka soo go'dana baayaca iskale waa qofkii markaa iska geday laakiin waa shardi inay timirtaa tahay mid la bacrimiyeyo xaaladdaa markaa ku baxday meesha waxaa kaloo laga fahmayaa haddii timir geed caadi iska baxay uu yahay mar allaala marka qofka uu iibsado midhaha iyo geedkaba qofka iibsada markaa iska leh ama haddii ebterkaa lagu sameeyo oo tu'ber lagu sameeyo midhaha baa'ica iskale xukun ahaan ilaa inuu ku shardiyo ninka mubtaacee iibsanaya baayicana uu raalli markaa ku noqdo maahane saasaa markaa loo kala gataa geedahana muttafaqun calayh marka rasuulka sal اllahu calayhi wasalam wuxuu bayaaninayaa finaarta sida loo iibsanaayo geedaha marka la rabo in la iibsado say xaaladoodu tahay timir la toobariyeyo markaa laysku bacrimiyey haddii qof gata geedkiisa midhaha wuxuu u harayaa qofkii baayaca ahaa alladii baacaha ee markaa beeciyey ama gaday ninkaasaa iska leh haddii laakiin geedka timirta ah to'obar uusan ahayn oo aan wax la bacrimiyey iyo wax laysku hormiyo labkii iyo dhadigii laysku tallaalay uusan markaa ahayn mar walba geedka noocaas ah iyo mirihii soo baxee saaranba waxaa qaadanaya qofkii markaa iibsaday ama haddii to'bar lagu sameeyo miraha baayaca iska leh laakiin asagu wuxuu ku dhiibi karaa inuu qofka mubtaaca shardi ay ku kala galaan geedka macfimaarta inuu markaa qaato kana raali uu ku noqdo muttafaqun calayh abwaabu salam salam ayuu abwaab u yahay iyo walqarad iyo alrahan saddexdaasaa meesha looga hadlayaa salim waxaa la yidhaahdaa waa shay dayn ah oo la tilmaamay badeecad waayo aad dayn ahaan ah waxaa aad u isticmaala sharakadaha ayaa wax looga gataa inta badan waxaa noocaas oo kale ah waa la ogol yahay maalan qofkani waa salab oo waa horumarin amaah oo kaloo dayn ah laakiin waa wax macluum ahoo la yaqaano badeecadda waa la tilmaamay oo waa qadarkeedaa la yaqaanaa nooceedaa la yaqaanaa tilmaanta noocaas oo kale qofku markuu ku qaato xaaladda noocaasa matel shirkad baad u tagtay waxaad ka dalbanaysaa oo aad ka iibsanaysaa dayn ahaan badeecad waana shay macluumoo la yaqaano ama gawaari ha ahaadaano ama raashin ha ahaadaano suu rasuulku tilmaami doona waxaan u baahanahay intaasoo tan iyo shay noocaa ah gaari noocaa u yaala asagu xaaladiisaa yahay culayskiisu intaa yahay matoorkiisu magaxebel leeyahay lacagtii waad bixinaysaa qofka noocaas ah zaman mucayan ah inuu kugu keeno xaaladda noocaasaa markaa lagu heshiinayaa ama ha haysto ama baqaara ha ugu jiraan ama musawdac ha ahaado ama waxaad leedahay waxaan u baahanahay laba tan oo beriis ah oo nooc hebel ah oo xaalkiisaa yahay oo kulli wasankiisii wixiisoo dhan markaa macluum ay yihiin asaga waa in wakhtigii ajalae loogu ajalay markaa lagu keeno qofkaa deen bay ku tahay saan baa markaa la yidhaahdaa qardiga waa amaahda caadiga ah rahanna waa taqaanaano waa qofka inta wax iibsada lacagtii ay ka dhinnaadaan ama qofka inta wax la siiyo shay rahana laga qaato tukaan baad tagtay waxbaad ka iibsatay lacagtii baa kaa dhinnayd saacaddaa laga furaya meesha la dhigaa way raman tahay mar allaala markaad keento yaa markaa lagu siina dhegadhegaagii baad meesha dhigaysaa qofa wax ku siiyey sida ilaah tilmaamay wain kuntum calaa safar walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuda rahanta noocaasaa marka aaduna loola jeedaa ammaase lanta taasaa marka laydhahdaa salafna waa la yidhaahdaa wacan ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima annebiyu nebigaa soo galay sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiino wahum ayagoo yuslifuuna ayagoo salaf ku iibsanaya macnaa salaf ahaan bay ku iibsanayeen fi himaari miraha asanata iyo sannatayn sano iyo laba sano ayaa markaa la iibsanayay fa rasuulku wuxuu yidhi man aslafa qofkii salaf wax ku iibsanaya fii tamrin ama fii tamrin timir ah riwaayadaha qaarkood fii shay bay tilmaami doonaan oo wax allaala wuxuu doono ha noqdo timir keliya qaas kuma aha falyuslif ha salaf iibsado fii kaylin macluumin kayl macluum ahoo la yaqaano wa wasnin macluumin wasan iyo miisaan macluum ah ilaa ajalin macluum iyo ajal macluum ah dadkan aad saa kula heshiisay oo waxa aad uga iibsanayso waa inay wakhti mucayan jirtaan waa in xilliga noocaasa laguu keeno una markaa keenaa wixii waa bixisay asagiina salaf bay ku tahay waxaad ku heshiiseen laakiin wax wada macluum ah oo la yaqaano isku horumarin iyo sanad iyo sanatayn iyo waxa soo bixi doona iyo wax yimaanaya iyo wax allaala wixii saa noqda maya waxa oo dhan waa inay noqdaan shay macluumoo la yaqaano waxa aad dalbatay waa inuu noqdaa wax macluuma dhar noocaas oo kale ah hooniskiisu saa yahay naqshadiisu ay saa tahay intaa iyo intaa tan ah beriis noocaas ah oo wakhti hebel la igu keenaayo waa inuu saa noqdaabuu dhahay nebiga sal alla aleh wasalam aysan ahayn markaa mamnuuc buu noqonayaa muttafaqun calay walilbukhaari min man aslafa fii shayin shay buu markaa ilaaqaya asaga timir iyo simaar iyo waxba ma sheegine wax kasta ha noqdo ama dhar ha noqdo ama gawaari ha noqdaan motooro ha noqdo talaajooyin ha noqdo wax allaala wixii aad soo iibsanayso oo aad salif ahaan iyo salam ahaan aad ku soo iibsanayso waa inay noqdaan kayl macluum ah wax la kayla hadday yihiin wasan macluum ah wax la miisaamaya hadday yihiin ajal macluum oo la yaqaano inay markaa tahay xaaladda noocaas ah ayaa saa loogu iibsan karaa taa noocaas ah ayaa lagu magacaabaa assalami qaradkana wuu noo imaan doonaa asagana wa can cabdiraxmaan wa cabdiraxmaan ibnu abri iyo wa cabdullaahi ibni abi awfa radia allaahu canhuma ama canhum qaalaa waxay dhaheen kunna waxaannu ahaan jirnay ama aan ahayn nusiibu kuwa asiiba oo hela almaqaanima haniimooyin baannu asiibi jirnay maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayh wasalam wa kaana ya'tiina waxaa noo imaan jiray ambaatun beeraley oo min ambaaq shaam reer shaam beeralaydooda ka mid ah ayaa noo imaan jiray waay niman beeralay ah oo reer beeralaydii reer shaam ah ayaa noo imaanahayay fa nuslifuhum waxaan u salaf samaynaynay oo aan salaf ahaan uga iibsanaynay fi lxintati wa burka wاlshaciiri shaciirta wاlzabiibi wa fii ribaaya iyo wzayd saliid intaasaan salaf ahaan iyo salam ahaan uga iibsanaynay oo inta lacagta la sii siiyo ayaa intaas la rabaa oo mar allaala markii hadda aan soo tilmaanay kayl macluum ah wasan macluum ah ajal macluum ah xaaladdaasaan markaa uga iibsanaynay waay ilaa ajalin musamman waa wakhti la magacaabay inay ku keenaan qiila waxaa loo yidhi akaana lahum zarcun beeralayda aad uga iibsanayseen ma lahaan jireen abuur iyo zarci beero qaala labadoodu waxay dhaheen maa kunnaa nas'aluhum can daalika maanan weyddiin jirin ma leedihiin maba dhihi jirinba shirkaddan marka aad saa wax uga gadanayso oo salam ama salaf ahaan aad uga iibsanaysa ama ahaan oo intii wixii aad u qadimtay laga sugaayo ajal musamii wakhtigaa la magacaabayna laga sugaayo qasab ma aha inuu wixii markaa asaga uu haayo qasab ma aha inay beero u geliin inay istowdac ugu jiraan asaga waxaa laga rabaa in allaala intii loo diray iyo wakhtigii macluumka ahaa ee la yaqiinay taasaa markaa laga sugayaa soo iibiyo meel kale ha ka keeno waxgantayna ama ha u yaalaano xaaladda noocaasa waay labadaas caabi waxay dhaheen maa kunaa nas'aluhum can daalika maana weyddiin jirna annaga marka weyddiiskoodii ma haysaa iyo adi markaa laguguma talagelin waad ka dhaafi kartaa oo asagana beeca hadduu saa soo kala noqdo waa beec markaa ansaxayo marka wuu jiraa rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey an abi hurayra radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man akhada qofkii qaataa amwaala annaasi dadka xoolahooda yuriiddu asagoo doonaya isagoo doonaya adaaha inuu iska gudo adda allahu canhu ilayaa ka gudaya subxaana wa tacala tacaala intaa salamkii baan uga baxnay ama salafkii waxaannu gelaynaa amaahdii waa qardi qardiga amaahdaa markaa loola jeedaa man akhada amwaala annaasi dadka maalkooda qofkii qaata dayn buu u qaatay yuriidu adaaha inuu iska gudaa qalbiga uga jirtaa dad waxaa jira aad uga fakaraa oo mar allaala markay qaataan intuuba ilaahay u yasirayo ee fudeed uu jiro aad ugu dadaalaya dadna hadafkoodii ujeeddadoodu waxay tahay inay ku halaajiyaan oo ay ku baabbi'iyaan markuu dantiisa ku dhammaysto xoolaha xoolaha dadka kiiuu rasuulku kala qaadayaa man aqada qofkii qaata amwaala annaasi dadka xoolahooda yuriidu asagoo doonaya da'aha guditaankii inuu iska gudo adda allaahu canhu ilayaa ka gudaya subxaana wa tacaala wax uu ku gudo ayaa ilaahay siinayaa waman akhada qofkii qaata xoolaha dadka yuriidu asagoo doonaya atalaafaha baabi'inteeda inuu baabi'iyo xoolihii dadka inuu baabbi'iyu talafiyo ayuu u qaatay atlafahu allah ilaah yaa baabbi'iya asagana hoog iyo dulli buu ilaahay ku sallidaa rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey idan xadiidku wuxuu tilmaamayaa amaahdu inay bannaan tahay waana la qaadan karaa laakiin qofku inuu ka fakero ayaa markaa loo baahan yahay dad iska cuslaada way jirtaa wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa naysar buu dhaha ilah kii daynta qaatay hadduu culays u saaxiib waajib yahay ee waxaan uu iska gudi waayo qofka daynta lahaa ha iska sugo ilaa makaanfadeed uu ka gaaraayo iska sug buu dha ilah subxaana wa tacaala wa an tasaddaquu khayru lakum haddaad wacabsan waa ka badan tahay iska qaadaa ma gudi weysay ah waa kuu dhaafay ilaahay adigana kuu abaalgudaya subxaana wa tacaala wa can caishata radi anha canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow inna fulaanan hebel waa nin yahuud ah ayaa qadima u soo galay lahu asaga bazun dhar ayaa min ashaam shaam uu ka keenayo dhar baa shaam uga soo degay falow bacadta ilayhi haddaad adeeg u dirta kawan rasuulkii allow oo faakhadta minhu aad ka soo qaadato fawbayn laba maro laba mara haddii aad ka soo qaadato labadaa maroo binasiyatin dibdhac iyo amaah ah ilaa maysara ilaa makaan sahl aad ka hesho ilaa ilaahay gacantaada wax ka soo geliyo haddaad laba mara ka soo amaasato ka war rasuulka ilaahay fa arsala ilayhi adeeg buu u diray rasuulkii laba mari iga soo qaadoo ammaa ah haddana wax ma haayo xilligii ilaah wax isyaansiinayaa saasuu yidhi famtanaca wuu soo diiday yahuudigii maxamed wuxuu rabaa buu dhahay xoleegii inuu qaato hadhowna iyo gudi waayo hadal badanoo aan loo baahnayn buu meesha keenay waa loo soo diiday rasuulka sala allahu calayh wasalam qayla ma jirto saasay xaaladu taba mucaamalka bani aadamka dhex maraaya iyo waxyaabaha kale labay kale yihiin saa darteed ninkani mar allaala markii dharka uu uga soo degay shaam besiga waa dhar ayaa shaam uga yimid rasuulka caaisha talay siisay bacdamaa dhar la'aan haysay ayay tidhi kawar haddaad adeeg u dirta ninka dharka u yimid ee dharka u soo degay kadibna aad laba maroo nasiya ah oo amaah ah aad u soo qaadato ilaa maysara ilaa laga gaarayo makaanu fudayd macnaa hadda gacanteena wax kuma jiro ilaa ilaahay wax nooga sahlaayo meesha waxaa laga fahmayaa baa la yidhi amaahyaha marka la kala qaadanayo way bannaan tahay qofkii intaad amaah ka qaadato aad tiraahda xilligii ilaahay gacanteeda wax soo geliyaan kuu keenaya raalli hadduu ka noqdo ku siin karaa taa wax dhibaataa markaa kuma sugnaa qofku waa dhihi karaa ilan rasuulka sala allahu calayh wasalam caysha waxay ku tidhi inna fulaanan hebel ayaa qadima lahu waxa uga soo degay oo uga yimid asaga nazm dhar ayaa min ashaam shaam uga yimid oo ka keenay falow bacadta haddaad u dirto ka waran ilay xaggiisa qof adeeg ah oo intaa ka bacdina fa akhadta minhu aad ka soo qaadata xaggii uu kaaga soo qaado fawbayni lama maro binasiyatin oo amaahro dibdhaca taasoo loogu akhirayo ilaa naysara ilaa makaano laga gaadho ilaa ilaahay gacanteena wax ka soo geliyo naga siiyo fa arsala ilayhi rasuulku adeeg buu u diray famtanaca war soo manciye uu soo diiday akhrajahu alxaakim walbayhaqiyu warijaaluhu iqaat waa xadiis saxiixa weli ammaadii baanu maraynaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aldahru dhabarku yurkabu Eh, macnaha waxaan gelaynaa aan dhehe mtaqaanaa rahantii dahriga inta badan waxaa loola jeedaa ama wix allaale wixii rukuub ahaan markaa loo raaco koritaankiisa waxaa lagu koraa waaye binafaqatihi nafaqayntiisa idaa kaana marhuunan hadduu yahay mid rahan ah walabanu dar caanaha cadhada ku jirana yushrabu waa la cabaa oo waxaa lagu cabayaa binafaqatii nafaqayntiisa qofka nafaqaynaya labada qofood kaasaa caanaha qaadanaya waa goormee idaa kaana marhuunan hadduu neefku yahay mid rahansan wa cala aladii midka korkiisa yarkabu korahaya waxaa ah wayashrabu cabhaya waxaa ah annafaqatu nafaqayn baa ahaaday neef ari baan rahan lagaaga haystaa yaa bixiya calafkiisa doogiisa biyihiisa haddaad adiga bixisa nafcigiisa adaa iska leh caanaha adaa qaadanayo cabaya waxaa lagu koraa laguna cabaa caanaha duriga marka ee ku jira mtaqaanaa caandhada iyo naasaha xoolaha hadduu marhuun yahay qofka markaa nafaqayntiisay korkiisu markaa tahay nafaqayntiisaa lagu isticmaalaa rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyay wa canhu qaala wa abi hurayra qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yaqlaqu ma xihanto oo kama xihanta alrahanu rahanta min saaxibihi saaxibkii alladii rahanahu uu rahmay lahu wuxuu leeyahay qunmuhu wixii faa'iida ah ee markaa ka soo baxa wa calayhi waxa korkiisa ah qurmuhu wixii khasaaro ah ama dhibkiisa iyo wixii garaamaadkiisa ah asagaa markaa laga rabaa rawaahu addaaru qudniyo waalxaakim wa rijaaluhu rijaasha xadiidku waa fiqaa ilaa ana almaxfuud cinda abi daawuud iyo hayrihi irsaaluhu taasaa maxfuud markaa ka ah inuu xadiiku mursal marka ay xadiisku hadduu mursal noqdana waa min aqsaami daciif sideeda kale xadiidkani wuxuu kamid mid yahay axaadiista markaa daciifka ah macna ahaanna wuxuu tilmaamayaa qofka inaysan ka xirmaynin tasarrufka shayga uu markaa rahnay mar walba adaa iskale raxankayga tasarufkaaguu markaa ku jiraa wax faa'iidaa hadduu soo baxo neefkii aad meesha ku xirtaa dhalay anuun aduunba iskale wax allaalla wixii faa'iidadiisa ah wixii qurmigiisana dushiisa dushaaduu ahaaday laakiin xadiiska haddii sida maxfuudkaa la tilmaamay inuu mursal yahay waa min aqsaami daciif asaga wa can raafic radi allaahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam ayaa istalafa wuxuu amaacsaday wuxuu ka amaacsaday min rajulin bakran buu ka amaacsaday waa qaalin ama qurbac ayuu ka amaansaday faqadimat calayhi waxaa u soo gashay nebiga oo loo keenoo loo soo geliyey ibilun geel oo min asadaqati sadaqada markaa ka mid ah waa kuwii zakada fa amara wuxuu amray abaa raaficin wuxuu amray nebiga an yaqdiya rajul ninku inuu u gudo bakrahu bakrigiisi qurbiciisii qaalinkiisii in markaa loo gudo fa qaala intuu xeradii galay abaraafic uu ka raadiyey neefkiisoo kale ah fa qaala wuxuu yidhi laa ajidu heli maayo rasuulkii allow rabaaciyan ilaa macnaha heli maayo ilaa khayaaran mid ka fiican maahane ilaa rabaaciyan oo khayaaran ka fiican kiisa macnaha kiisii oo kale maba ku jiraba ilaa mid mataqaanaa dholashu ay u soo baxeen irbaaciyiintiisii oo kiisa ka fiican maahane qaala rasuulku wuxuu yidhi acطihi ya sii fa inna khayra annaasi dadka midka u khayr badan axsanuhum qadaa waa kuwa ugu gudida fiican buu dhahay nebiga sal alla alيh wasalam rawa muslim baa xadiidkaa wariyey weliba nebiga sal اllahu calayh wasalam waxaa suuragal ah danaha danooyinka muslimiinta sha'nigooda ka mid ah inuu u amaansado naftiisuusan u qaadin sal اllahu calayh wasalam weliba mar allaale markuu ka amaasaday baa ninkii yimid baa la yidhi oo yidhi coleygiisii maxamadow weli waa ku adkayey rasuulka sal alla alah wasalam wax wax la sii maystaashido saanaataayo aflagaadi waxyaabaan loo baahnay rasuulka sal allahu calah ninkii ninkiioo qaylinaya ayaa u soo gashay geelii sadaqada markaa ahaa markaasuu dhahay bal u guda bal rasuulka sal alla alih wasalam ninkan qayqayline weliba saxaabadu waxay damceen inaan xoolo looma weyn rasuulka sal alla alih waxay damceen inta laabo sharci ay ka qaadaan ninkan rasuulka ag taaganoo dayntayda ii gud iyo mar dam anaan wax ku siinayn iyo waxa wax la siimays uu nebigu la kor taagan yahay inay daharaan inay imtiqaanaa tallaabo ka qaadaan bay damceen dhaafuu dhahay rasuulka sala allahu calayh inna saaxibu alxaq qofka xaqa iskale maqan buu leeyahay waan ka gardarannahay asaa xoolaha iskale isla markiibaa colihii loo keenay uguda buu dhahay ama rafico siiya qurbiciisii ama qaalintiisii mooradii inta la galay ku ka fiican maahe ma ku jiro waa kiisio kale markaa ah see yeelbaa rasuulkii allah siiya buu dhahay sal alla alay sl ninkii maanta o nebigu khuluq buu lahaa sal alla alih wasalam akhlaaq buu lahaa dabeecad wanaagsan sal alla alih wasalam oo haddii dadka wax kala amaahsanaya iyo dadka wax isi siinaaya iyo dadka wax kala gadanaya khuluqdiisoo kale ay ku dhaqmaan magaalado dhan ay wanaagsanaanayso qiimo iyo wanaag ummaddu ay helayaan fii rasuulku wuxu yidhi sal alla alih wasalam actihi iyaa ka ka fiican siiya maxaa dhacay fa inna khiyaara annaas ama khayr annaas dadka waxaa u fiicanoo ugu akhyaarsan axsanahum qadaa dadka ugu gudida fiican cay baa lagugu beddelaa maanta xoolahaagii adiga aad amaahisay yaa labaatan jeer baawur u raacaysa waa lagaa dhuumana waa lagu soo cayna wixii aad bixisay ka badan waa inay kaa baxaan welina wax ma haysatid sida maanta taallada mashaakilka maanta jira war naga tag wax mahaydne war shalay wuu ismaskiinine halay hoosteedu imaanayay halay suu ahaa iyo maanta suuya isma laha sidaa darteed ba waxaa loo baahanya walaalayaal qofku mar allaala markuu ixsaan noo sameeyo ama bini aadamku ixsaan kuu sameeyaan xataa haddaad deen ka hesho waa wax fiican maanta waa wax qiimo badan adigana sidii loogu talagalay u gud haddiise alla kula og yahay oo waxaan aadan weli u haynin hadal fiican ha lagaa helo hadal wanaagsan qofka ku dheh qofkii ha ka dhuudhuumanin wax loo daymiyey dib daba looma arkaayo wax lagu siiyey muraadkaagii baad ku gaartay qolki waad ku caasinaysaa mar wal maxa albaabkeen u taaganta mar wal maxaa noogu qaylisaa adi oo shal macasaa u dhiibaysa markaa markaaleed walaalo walaalo maantana iga tag ay xaaladdu gaarto dhibkeeday markaa leedahay rasuulka sal alla alih wasalam sii buu yidhi axsanahum qadaa kuwa ugu gudidda fiican baa dadka ugu wanaagsan rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can cali radi allahu canhu qaala qaala rasuulu rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calih wasalam kullu qardin amaa walba jarra manfacat manfaca soo jiida fahwa riba riba waaye rawaahu xaari ibn abi usama wariye waisnaadahu saaqi saaqi markuu le waa daciif jiddan buu la jeedaa waa daciif jiddan ah macnaha aad u daciif ah macnaha xadiiska macnihiisa marka la fiiriyo muxuu tilmaamayaa qofkii amaah matalan qof baad wax u amaahisay amaahdii aad u amaahisay baa waxay kuu soo jiidday manfaco nafci bay kuu soo jiidday ila ninkan waa nin amaah kugu leh markaasaad hadiya siinaysaa waxyaabo kale noocaasay waxyaabo kale nooca waxyaabaad mutaqaana isleedahay ambu kaaga marka ama saasoo kale u soo jiida ee manfaco ribay markaa noqonaysaa laakin waa xadiis daciif ah walow wuxuu leeyahay shaahid oo daciif asagana ah can fadalati ibni eh, cubaydin cinda albayhaqiy bayhaqi agtiisa ah وآخر mid kale oo موقوuف ah عن بن السلام عiنda الbخhاaرييna markaa wuu jiraa saa darteed waxaa la tilmaamaa qaybahan kale in laga helo eh, lafdiyo kale oo markaa saxiixa ah ama xasan ah amaa midka aan soo marnay tilmaamaya kullu qardi jarra man facal fahuwa riba ama lisaaxibi riba noqonaysaa asagu xadiis daciif ah waaye baabu tafliisi iyo alxajar tafliis waa faqiiroobid qofka oo faqiirnimo markaa lagu xukum wuu tafliisayo waad maqashay shirkad hebel way hoos bay dhacday way falisantay waxay noqotay mid faqiirtay bangi hebel hoos buu u la laysugu dhuftay waxyaabo badan oo noocasaad maqlaysaa mararka gobol ka mid ah dadkuna waa suuragal waa tafliisid oo qofka xaakimka ah yaa wuxuu ku xukumayaa ninkan inuu tafliis noqday ama uu falisay ama suu markaa faqiiroobay deymo fara badanna waa lagu leeyahay wixii xukunkiisu noqon lahabana loo sheegi doonaa xajarkana waxay dhahdaa waa ka joojin waa shiritaan qofka in xoolihiisa la xajiso matalan ilma yar yar hadday yihiin xooluhuna aysan ku tasarufi karin aabboodna uu ka dhintay xoolo ay leeyihiin waa laga xajisayaa ilaa ay ka gaaraan sida ilaahay tilmaamayo xataa yabluqa uu ka gaaro adeegiisa ama ilaa uu ka gaaro xeer nikaax wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan haddaad hanuun ka heshaan xoolaha uu dhaqaalaysan karo fadafacuu ilayhim abaalabuna ilah subxana watacaala anaa kugu shaqaynaya maanta taala adeeradii nafta u keenan agoontii xoolihii loo dhaafay mar alaal markuu canugu soo weynaaday dugsaruu ka baxay xisaab buu soo bartay wax walba waa yaqaanaa weli waa loogu shaqaynaa maya imtixaana laga qaadaa ciyaalka haddii aad ka heshaan buu dhahay ilaahay rushdi iyo hanuun inuu tasarruf samayn karo fadafacuu ilayhim amwaalum u dhiiba maalkooda siiya waayo ilaah subxaana wa tacaala saasuu markaa tilmaamay waxaa kaloo xoolaha laga xajisi karaa waa qofka safiiha ah waa doqon xoolo soo helo qaad ku cunaa sigeeda maantaoo dhan haddii uu soo shaqeeyo hal milyan <laughs> iyo hadduu soo shaqeeyo kun waa isagu mid cilmihii meeshaasay ku baahan yihiin naagtii meeshaas isbitaale qurash lacag loo haystaa asagana sida xayawaankuwa coos cuna meeshaasu fadhiya safiih waaye iyo wixii la mida xataa xagga caqliga qofku saasoo kale noqdo xataa waxaa kaloo lagu daraa sida noo imaan doonta dumarka haddii tasarruf ay xoolo lahayd in badan saa looma sheega taase hadday nin guursato waxyaaba badan baa ka xajismaaya oo la rabaa ninkeeda idinla'aantiisa inaysan markaa bixinin xadiisaa noo keeni doona haddii ilah yidhaahdo marka tafliisku waa kaa xajirigana kaasaa markaa loola jeeda an abi bakr ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuul allah rasuulkii allan maqlay buu yidhi yaquul asagoo odhanaya man adraka qofkii haleela oo hela maalahu maalkiisa bicaynihi waa cayntiisii xoolihii uu amaahiyey naftoodii waaye cinda rajuli nin agtiisa qad aflasa faqiiroobay huwa axaqu bihi asaga uga xaqnimo badan min hayrihi hayrkiisa muttafaqun calayh maxaa loola jeedaa ninkan baa qof amaah siiyey kanna dhar buu ka soo amaahsaday midkan gaari buu ka soo amaahsaday wuu faqiiroobay marka wax uu ku bixiyo ma haysto haddii xaaladdu saa noqoto dadkii warammada ahaa ee daynta lahaa waa isku imaanaaya xoolihiisii baa la keenayaa meesha yaalaa qof allaala qofkii xoolihii uu u ammaahiyey cayntiisa helaa waa sidii ay ahaayeen waxba aan iska bedelin maradii la siiyey dharkii la siiyey weli ma tonin wax ma lagu samayn sidoodii waaye asagaa qaadanaya waa qofkii lahaa ee hore soo amaahiyey laakiin kuwa kalena xal kale loo raadin doonaa sida noo imaan doontaa marka rasuulku wuxuu leeyahay man adraka qofkii haleela oo ku gaara maalahu maalkiisa bicaynihi caynta waa ayada sideeda ay yihiin cinda in agtiisa qad aflasa faqiiroobo oo noqday qof faqiiroobay fahwa axaqu bihi asaga uga xaqnimo badan min hayrihi hayrkiisa rikoor baad uu kaa soo amaahsaday rikoorkii sidiisii ahaa yaa meesha yaala dadkan kale waxa la siinaya loo qaybinayo kuma jira asaga adi waa qaadanaysaa muttafaqun calayhi wa rawaahu abu daawuud iyo wamaalik min riwaayati abi bakr bin cabdiraxmaan mursalan asagoo ah ayay wariyeen bilafdi ah ayumaa rajulin nin walba baaca iibiya mataacan alaab ayumaa rajul nin kastoo baaca mataacan mataac iibsadoo fa aflasa faqiirooba alladii ibtaacaw kii uu ka iibiyey walam yaqbid alladii baacahu uusanna u qaqibdoon ama walam yaqdi riwaayadaha qaarkood uusan u gudin alladii baacahu min amanihi lacagtiisa shay-an waxba uusan ka bixinin oo fawajada hela mataacahu alaabtiisa bicaynihi cayntooda fahwa axaqu bihi asagaa ku xaqnimo badan waa intii hore asagaa markaa ku xaqnimo badan wain maata hadduuse dhintay almushtari kii soo iibsaday ayaa dhintay xoolihii dad kale gacantooday galeen warisadiisaa qaatiya dad kala ku dhaqmaya fa saaxibulmataaci qofka mataacda lahaa cayntiisana arkay ninkii uu ka soo siiyey ee uu u soo amaahiyeyna uu meeshii ka baxay qolo kalena ay haystaan ninkii mataacda lahaa oo fa saaxibulmataac uswatun uswa uu sugan macnaa wuxuu la sinmayaa uu la siman yahay alquranaa dadkii daynta lahaa daynaalayaashii daynta bixiyey ayuu sugayaa wixii soo haraa la xaraashaya qof kasta sidii loo kale wax badan yahayaa loo kala siisiinayaa wixii u dhinaadana waxay noqonaysaa inay ilaahay miisaanka akhir u saaro waa kala tegayaan ila korkiis maa loo googoynaya waa maya wixii laga helana ka qaata sida xadiis noo imaan doona waxaad ka heshaan ka qaata inta kalena iska dhaafa xaaladda noocaasaate marka xadiiskan wuxuu ku darayaa qaybtii hore wain maata almushtari fa saaxibu lmataaci ninkii mataacda lahaa oo alaabtiisii arkay uswatun wuxuu la sinma yahay oo la siman yahay alquramaa kuwii daynta bixiyey deenbixiyayaashii hooslahu xadiisku waxaa xidhiiriya albayhaqi wadacafahu taabacan liabi daawuudna wuu daciifiyey marka xadiidka qaybta noocaa ah ayuu ku daray oo ziyaado ah wuxuuna tilmaamayaa inuu xadiidku yahay xadiid saxiixa marka sidaa darteed arrinta noocan ah ayuu ku kordhiyey intii hore laakiin cayntiisa hadduu ku arko qofkii la siiyeyna uu weli haysto uu nool yahay asaa markaa ku xaqnimo badan oo qaadanaya warawa abu daawuud oo ibnu maajah way wariyeen ayna min riwaayati cumar ibnu khalda ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi ataynaa waxaan u nimid aba hurayra fii saaxibin baan kula nimid saaxiib lana annaga noo sugnaaday qad aflasa faqiiroobay nin deymo badan lagu lahaa oo faqiiroobay yaa inta la soo waday abaa hurayra loo keenay fa aba abaa hurayra wuxuu yidhi la aqdiyanna waan xukmin oo waan xukmin waxaan idinku xukminayaa fiikum dhexdiinna biqadaa'i rasuulillaahi rasuulka alla xukunkiisa sal alla alih suu nebiga alla wax ku xukmin jiray ayaan idinku xukminayaa buu yidhi man aflasa qofkii faqiirooba aw maata ama dhinta fa rajul nin ninna uu helo mataacahu alaabtiisa bicaynihi caynteeda iyo sideedii ayadoo ah fa huwa axaqu bihi asagaa ku xaqnimo badan saasuu nebigu wax ku xugmiyeyo saasaan idinku xugmina anigana qofkii haddaba ninka faqiiroobay xoolihii uu u soo amaa'iye cayntiisii ku hela xoolihiisaa qaato aw maata ayuu ku daray laakiin wasaxaxahu alxaakim baa xadiiska saxiix yeelay oo dacafa abu daawuud wuu daciifiyey haadihi ziyaada oo fii dikri lmowt markaa ah ilan riwaayadda hore maxay tilmaantay riwaayadda hore kumaysan darin intii saxiixa ee qofkii faqiirooba keliya la yidhi amaa haddii uu dhinto ayuu qaadanayaa ma ahee riwaayadda saxiix waxaan ku soo marnay haddii meesha uu ka baxo kii deynta lagu lahaa ee uu dhinto qolo kale gacantooduna ay gasho dadkii beenbixiyaasha ah yuu la siman yahay ma qaadanayo macnaha marka siyaadadan abu hurayra man aflasa awmaata u leeyahay awmaatada markaa waa daciif buu markaa yidhi wa can cumar ibnu shariidin can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sal اllahu calيh wasalam wasalam nebigu wuxuu yidhi layulwaajidi kan helaya meermeerintiisa yuxillu wuxuu bannaynayaa cirdahu sharaftiisa iyo wa cuquubatahu ciqaabitaankiisa rawahu abu daawuud wاnnasaa'iyu wacalaqahu اlbukhaariyu wasaxa ibnu xibbaan xadiidkuu saxiix yeelay xadiidka ilaa daraja xasan wuu gaarayaa wuxuuna tilmaamayaa saan hadda soo tilmaannay qofka daynta la siiyo haddii daynta uu heli karo qofkiina uu u gudi waayo wuxuu banneeyey sharaftiisa iyo cuquubadiisa layulwaajidi midka helaya meermeerintiisa dayntii wuu bixin karaa waad u timid walaalow isii ma mahay imo imow aad u tagna laba beri kadib iimo dukaanuu dhex fadhiyaa wixii wuu bixin karaa layulwaajida noocaasaa jira waa meermeerinayaa qofkan waana heli karaa inuu amaahdi bixiyo qofkaan haysan waa mowduuc kale qofka aan haysan waa loo naxariistaa qofkaan haysan waa laga sugi karaa laakiin ka waran nin heli karaa agtaa loo lacag ku tirinaya adoo u jeedo bangiga lacag dhiga bannaanka markaad u soo aad ku sugto dhaadwayga isii wuxuu ku leehay walaal wax maayo waxaad ii bisha februari markay shan iyo ninka xaalkiisu saa yahay waa layulwaajid waana heli karaa waana meermeerinaya dadka cirdigiisaa bannaan waa la cayn karaa waxaan wax mabixiye insaan ootaae eh, waa dhihi kartaa macnaha cirdigiisa in la gaaro way bannaan tahay asagaa xalaaleeyey cuquubadiisa in la ganaaco cuquub lagu sameeyo oo la dacweeyo oo mutaqaanaa dadka wax ka qaban kara loo sheego ayagu ay ciqaabaan xaaladda noocaas ah way bannaan tahay buu dhahay rasuulka sal alla aleh wasalam ileen asagaa xaaladaa geeyey xoolihii lagu lahaa inuu iska bixiyo ayaa markaa loo baahnaa wacan abi saciidin qudri radi allaahu canhu qaal wuxuu yidhi usiiba rajul nin baa la asiibay fii cahdi rasuulilahi rasuulka wakhtigii sal alla alay waslam fii finaarin midho ayaa laga asiibay btacaa wuu iibsaday beertii midhii uu gatay ayaa la asiibo way gubatay ama aafaa ku dhacay fa kaura daynuhu dayntiisiibaa badatay fa qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay wasalam tasaddaquu calay war kusoo sadaqaysta wax ku soo tuurtuura ninkan ilan dadka deemoobay waxay ka mid yihiin siddeedda qofoodee rabbi tilmaamay in la siin kara sakadii sadaqada mataqaanaa waa alghaarimiin waa dadka amaahoobay waa dadka deemoowe intay diintu ka badatay iska bixin waay tuugsi baa u bannaan in wax la siiyaa u bannaan in dadka loo dhex galaa u bannaan rasuulku wax ku soo tuurtuura buu yidhi tasaddaquu calayh fatasadaqa annaasu cale dadkii baa ka soo sadaqaystay waxbaa loo soo aruuriyey laakiin waxbaa loo soo helay dheh fatasaddaquu naas calayhi walam yabluq ma aysan gaarin wixii loo soo ururiyey daalika arrintaa wafaa'a dayni deyntiis wax gudaa macnaha way iskeeni weysay haddii hal milyan lagu lahaana shan boqolo kun baa loo soo aruuriyey macnaha isma keenin wixii uu helay iyo wixii deynta lagu gudi lahaa fa qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi liquramaa'ihii dadkii daynta ku lahaa khuduu maa wajadtum ruuxaadkee shanqaatee qaybsada walaysa lakum ilaa daalik wax kale kuma lihdin see la yeelaa waaye haddii dadkii loo dhex galay oo coolo la soo ururiyey oo wixii la siiyey weli wax lagu leeyahay macnaha in laysku naxariista aad bay u fiican tahay dad baa iska akhlasa dada iska faqiirooba nin baad arkaysaa taajir ahaa hal habeen ama usbuucba waxa laga yaba inuu eber ku noqdo intaasoo dayn baa korkiisa ah dadka daynta iska leh way dadaalaa waana loo dadaalaa wixii haddii kalese wixii ay ka helaan bay ka qaadan rasuulku wuxuu dhahay walaysa lakum ila dalika rawaahu muslim wacan bni kacab bin malik can abiihi anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan oga baxnay deymihii rasuulkii ilaahay sala allahu calay wasalam xajara wuxuu shiray calaa mucaadin mucaad maalahu maalkiisa wabaacahu waa uula iibiyey fii daynin dayn oo kaana calayhi korkiisa ahayd rawahu daaru qudniyun wasaxahu alxaakim wuu saxiix yeelay waahrajahu abu daa'uudna mursalan buu ku soo saaray oo rajaxa inuu mursalaya xadiidkuu rajaxay hore waxaan u soo tilmaamay xadiisku hadduu mursal noqdo inuu yahay min aqsaami daciif laakiin waxaa la tilmaamayaa qofka haddii xaalad noocaas ay ku dhacdo in xoolihiisa la xajizi karo wacan ibni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi curidat calaya waxaa la iisoo ban bandhigay curidad waxaa la ii bandhigay dheh cala alnebiy nebiga sal allah calayh wasalam yowma uxudin maalintii uxud wa ana anigoo ibnu arbaca cashara sana afariyo toban jir ah falam yujiznii nebiga ima gudbinin ima ogolaan macnaha inaan jihaadkii dagaalka aado uxud iguma darin macnaa waa baa layidhi bax waa toban jir wa curidtu waxaa la ii bandhigay haddana calayhi rasuulka korkiisa yowma alkhandaqi maalintii khandaq waa sanad ku xigay wa ana anigoo ibnu hamsa cashara sana shan iyo toban jir ah fa ajaazanii waa i oggolaaday rasuulka oo waa i gudbiyey macnaha rabi waa loo soo bandhigayaa dadka dagaalka aadaya ilmaha yaryarka iyo waa ka reebi jiray rasuulka sal alla alih wasalam jooguu dhihi jiray marka cabdulahi bn cumar wuxuu leeyahay anoo jir ah ayuu nebiga sal ala slam ii soo bandhigay inaan bal dadka dagaalka uxud aaday aan ka mid noqdo waa iga reebay ima gudbinoo dadka gudub waa ku jirta aldhaa kuma jirin ama ima ogolaan rasuulka riwaayada qaarkood waxay ku darahayaan iima arkin inaan qaangaaray way soo celiyey sanadkii xigay ee dagaalkii khandaq shan iyo toban sanaan gaaray nabigu ayuu ogolaaday sal alla alih wasalam idan da'da lagu qaangaaro waa shan iyo toban sano xadiiskaasuu tilmaamayaa maxaa munaasabad ah shan iyo toban sano qofku hadduu ka yaryahay ama uusan weli qaangaarin xolihiis waa loo xajisayaa idan waxaa laga yaaba inuu markaa ku ciyaaro muttafaqun calayh faajaazanii wa fii riwaaya lilbayhaqi falam yujiznii ima gudbin oo ima ogolaanin walam yaranii iima arkin balaqtu inaan qaangaaray rasuulku iima arkin inaan qaangaaray afar iyo sano haddaan calaamad kale la arkin qaangaar maaha qofka wiligii gabarba وaصaxaxa xadiisku caصix yeele oo kale ibn khusayma وcan caطiyaة اlquradi alquradi radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi curidnaa waana loo bandhigay cala اnebiy nebiga sal اllah alيh wasalam yowma qurayda maalintii qurayda maalintii dagaalkii qurayda nebigana loo bandhigay fa kaana waxay ahayd arrintu man ambata qofkay ka soo dhalato ama bixiyey oo timaha hoose ay ka soo baxaan qutila waa la dilahayay ila waxaa loo arkaya inuu qaangaar yahay waman lam yumbit qofkaan dhalinin oo aysan ka soo bixin timaha hoosena alla sabiilo jidkiisaa loo dhaafaayay oo caldhaa ilmo waayee halaiska daayo fa kuntu waxaan ahaa fii man lam yumbit ninkaayna weliba ka soo bixin waa la fiirfiirinaayo timaha hoose qofkay ka soo baxeenna waa la dilaayay kaysan ka soo bixinna waa la dhaafaayay marka caiyal qurad ninka lagu magacaabo marka la eegay waxba kama soo bixin iska bax baa la yidhi sabiili jidkayga laydaaye buu dhahay rawahu hamsa wasaa ibnu xibbaan wlxaakim tanna waxay tilmaamaysaa qayb kalo waxyaabaha lagu qaangaara ka mid ah haduu qofku shan iyo toban sano gaarin laakiin ay timaa hoose ka soo baxaan waa qaangaar rag iyo dumar wiilii gabar labadaba qaangaar buu markaa noqonayaa ila waxyaabaha lagu qaangaaro waa dhowr arin da waa lagu qaangaaraa waa han iyo toban sano timaa hoose caanada la yidhaahda qofkay ka soo baxdana waa qaangaar asagana waxaa kaloo lagu qaangaaraa biyaha manida ah qofku hadday ka yimaadaan asaguna waa qaangaar labiya dhadigba dumarka waxaa qaas looga dhigaa dhiigga caadada gabadhu hadday dhiig caadaa keento ayaduna waa qaangaar haddaysan sagaal sano ka yarayn waayo fuqahada qaar baa waxay tilmaamaan sagaal sano wixii ka bilowda dhiiggii yimaada ayaa noqonaya xayd amaa sagaal sano ka yar gabadhii dhiig ka yimaada dhiig fasaad waay bay leeyihiin marka arrimooyinka lagu qaangaaro ay markaa kamid yihiin marka ninka caiya alqurad ninka lagu magacaabana saasay xaaladiisu markaa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigaba inuu islaamo ilahin islaamkiisu wanaajiyo wa can camar ibni shucayb can abiihi can jaddihi anna rasuula اllahi sal اllahu calayh wasalam rasuulka ilah wuxuui laa yajuusu uma bannaana liimra'ati naag caiyatan caiya inay samayso ilaa biidni zawjiha ninkeeda fasaxiisa maahane wa fii lafdin wuxuu ahaa laa yajuusu uma bannaana lilmar'ati naagta amrun amarkuma laha laa yajuusu lilmar'ati amrun fii maaliha uma bannaana amar iyo maamul inay ku samaysa maalkeeda idaa malaka zawjuha haddii ninkeedu hanto u hanto cismataha dhowrsanaanteeda macnaa xarigeeda iyo cismadeeda hadduu mar milkiyey nay nin guursato ninkaasaa maamulaya rawahu axmed waasxaabu sunan ila tirmidi wasaxa alxaakim baa xadiiska six yeelay waxaa loo ogol yahay wixii yar yar ah wixii yar yara way bixin kartaa sidaa darteed buu xadiisku tilmaamay gabadha hadday gurigeeda ka nafaqaysa tacaamka yaala ajirkiisay leedahay ninkii soo shaqeeyey ajirkiisu leeyahay gabadhii canjeerada dubta ajirkeeday leedahay kii maqaasiinka ay ajirkiisu leeyahay qof laga nusqaaminaayo male taasoo kale fasaxa ma baahna maskiin baa albaabkiimid canjeeriy waxbay siisay ha ku qaylinin dhibaato ma laha waxyaabaha kale ee yar yarkee ayadu qaaska u ahna fuqahada qaar baa u oggolaada oo waxay leeyihin maalintii ciidda rasuulka sal اllahu calay wasalam waa wacdiyey wuxuuna u sheegay ahlunaar kuwa ugu badan inay yihiin waxayna ku badbaadayaan sadaqadii dhegihii wixii ku jiray bay soo bixiyeen faraatigiina way bixiyeen silsiladiina way bixiyeen qaarkood markaasay maradii bilaal ku rideen marka meesha waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin wixii ayadu qaas ay u leedahay wax weynna uusanna ahayn xaaladda noocaas ah inay bixin karto dhibna markaa ku jirin laakiin wixii wax culus ah wixii guriga yaallo qofku ninka hadduu yimaado uu dareemo le inta yaala aabay riya waxaa jir markuu ninku soo gaysta markii dhiis ku dhacayaan uu leeyahay aabay inta waxba ka maqane inta saasee xaaladda wixii noocaasoo kale ah inay la sax qaadato sidaa darteed bay odayaasha soomaalida aad isaga ilaalin jireen xoolo naag leedahay waxar ay wadato haddii guriga soo gashay waa la qali jiray maxaa dhacdaagaa iskale bir way kugu qabsanaysaa haddii kale bakeeri hadday leedahay waa la jebin jiray yaa iskale anaa iskale dhufash dhulkaa lagu dhufanaa waxaasoo dhan u badbaadi jiray dumarka marka saa darteed baa wuxuu leeyahay rasuulka sal alla alay waslam idaa malaka zawjuha cisnata duucan rawaahu axmed iyo asxaabu sunan ila tirmid saxaaxu alxaakim wa can qubaysata bin makhaalid alhilaali radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka allah wuxuu dhahay ina almas'alata tuugsiga horena waan u soo marnay waa su'aalashada laa taxilu uma xalaal aha ila liaxadi alaae saddex qof ka mida ma ahane qofka baryootanaya ee dhahay waxa lay siiyo hala ii kaalmeeyo waa saddex midood inuu ahaado koowaad rajulun waa nin taxamala xamaalatan xamaalo soo xambaarsaday macnaha wax culis buu dhabarka u ritay laba nin oo dagaalamaya tuulay isku wataa isii lacagtaa baa ku gelina isii kunkaygii war ma ay dhaaf midiibuu buu wataa baribuu u wataa war dhaaf dhaaf dhaaf anaa ku siinay mana haaya maskiinka naf buu ku badbaadinayaa anaa qaatay buu dhahay taxamala xamaala culays buu soo xambaartay ninka noocaas ah faxalad lahu lmas'ala mas'ala u bannaan inuu weyddiisto xataa yusiibahaa ilaa uu helo uma yumsik inuu ka istaaga hadana laakiin markaad inta istaagtood hal mayl lagu ururiyo alle baashu waa macda haddaad aado ood ku sii waddood shaqo ka dhigata ka dhibkeeday leedahay waa inuu ka istaaga buu dhahay nebiga sal alla alay wasalam waa intuu kixirayo wax allaala wixii uu soo xamaartay ka labaad wa rajulun ay asiibtay jaa'ixatun musiiba saan soo marnay ama aafo ixtaajad baabi'isay maalahu maalkiisa hal mar baa dukaankii gubtay beertiiba hal mar waxaa ku dhacay aaf wayaabo noocan eber buu noqday ninka noocaas ahna ixtaajad maaluhu faxallat lahu lmas'ala u bannaan xataa yusiiba ilaa uu hasiibuu helo ku istaajiyey min cayshi nolosha ka saddexaad warajla waa nin asaabatu ay asiibtay faaqatun faqri ninkani faaqada tartiib tartiib baa laga yaabaa inay u baaba'een kaasna hal mar bay wada gubteen waa musiibo aafa ah ka nafaaqa asiibta kan marka wax la siin maayo xataa yaquuma ilaa ay soo istaagaan alaaatun saddex oo min dawi lxija caqli u saaxiib ah oo dadka odayaasha oo min qowmihi tolkiisa ka mid ah inay dhahaan waay laqad asaabat fulanan faaqa hebel musiiba asiibtay iyo afo fa lahu lmas'ala asagana mas'ala u bannaan ilaa uu helo wuxuu noloshiisa ku istaajiyo ee markaa uu ku bilaabo rawahu muslim baa xadiidkaa wariyay baabu الصبح baanu geli doonnaa وبالlahi التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم